slى اllah wslm عlى nabiy اllah wعlى alih wsaxbih wman wala ama bacd allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma waxaan ku dhex jiray xadiidkii maqbuulkaha iyo marduudkii qeybtii waxaan galay marduudka haddii xadiidkan marduudu yahay oo la radinayana laba qeybood buu ka kooban yahay ima saqdun wa ima dacnun saqdigii baan bilownay laba qeybood baana loo qeybiyey saqdun dhaahiru saqdun khafiyun asaqdu dhaahir afar baa loo qeybiyey almucallaqu walmursalu walmucdalu walmunqaticu saqdigii khafigaha baan galnay waxaan ku horreysiinay kow ah almudalas aw almudalis ayaan galnay tadliiskii baa laba qeybood loo qeybiyey isnaad iyo shuyuukh amhiladii tacriifkii iyo masaaishaasa kuso dhex jiray saqdigaas khafiga ah waxaa noo dhiman mursalkii almursal alkhafiy laakiin waxaan ku dhex jiray qeybtii koobaad ee qeybta labaad kamid aheyd yacni saqdiga khafiga ah qeybta koobaad waa tadliiska tadliiskaasaan ku dhex jiray waxaan ka soo hadalay ma huwa tadliisu awmudalis tacriifkiisa aqsaamtiisana waan soo sheegnay isnaad iyo uqaybsamo shuyuukh kadibna tadliisu taswiya mid la yihahdo isnaadka kamid ah tadliisu isnaadka kamid ah isagana soo qaadanay iyo dadka mashhuur ku ahaa baqiya iyo weli ibnu muslim labadaas caan ku ahaa amhiladiina waan soo qaadanay tadliisu shuyuukh baan kadibna galay oo tacriifkiisii iyo mxu ahaa amhiladiisi baan soo qaadanay kadib waan waxaan soo qaadanay oan ku istaagnay xukmu tadliis tadliiska xukunkiisa muxuu yahay halkaasu noo joogay xukmu tadliisi safxada u dambeysa safxada aakhirkeeda midkayga meesha u dambeysa ciwaan ku qoray kadibna xukmu tadliisi tadliiska xukunkiisii buu ku saabsan yahay ama isnaad ha ahaado ama shuyuuk ha ahaadee tadliisu lisnaad oo ahaa raawigiga inuu sheekhiisa rido ama tadriisu shuyuukh oo uuna ridaynina laakiin tilmaamo aan lagu aqoonin uu ku sheegayo labadaba xukunkooda muxuu yahay haddaan aragna xadiid la tadliisiyey ama noocaas isnaadka ah ku jira ama ha ahaado shuyuukh maxaan ku xukumi karaa wuxuu ku leeyahy musanifka raximah llah ama tadliisu lisnaadi isnaadka tadliiskiisu fa famakruuhun waa la nacay jiddan aad karaahiya shadiida waay wax laga fiican yahay oo wanaagsanaan wey inuu ardaygu sheekhiisa intuu rido canman fawqahu bican wa an uu kaga wariyo shay makruuha oo wanaagsaneyn wey damahu waxaa caayay akharu lculamaa culimmada badankood way caayeen qofka waxaa samaynaya iyo dhaqanka noocaas wa kaana shucbatu wuxuu ahaa ibnu lxajaaj alwasid abu bisdaam min ashaddihim ashaddi alculamaa culimmada kuwa ugu daran buu ahaa dhaman cay lahu lisnaadka iyo qofka la imaanaya la caayo dadkan wax ka sheegay aad ugu adag buu kamid ahaa shucba ibnu xajaaj oo amiiru lmuminiina fi lxadiid lagu laqabo amiiru lmuminiina fi lxadiid isagiyo sufyaan athawri iyo raga kamid yihiin baa amiir lmuminiin laqabkaas kale fa faqaala wuxuu yihi shucba shucba ibnu xajaaj fiihi tadliisulisnaadka markuu ka hadlaayey aqwaalan erayo iyo hadalla laga soo naqliyey ad adag oo tusaayo mowqifku ka taagnaaye adkaa minhaa mawaaqiftii uu ka qaatay waxaa kamid ah iyo hadaladii laga soo naqliyey inuu yiri atadliisu tadliisku akhulkadibi beenta walaalkeed wey tadliis haddaad maqasho waa qof maro isasaaraya ishagoogaya hoosta wax ka siraaya khayaamo wato wey marka beenaale isqarinaya wey maxaa yeele sheekhiisa sheekh aan ahayn buu wax u tiirinaya oo uu leeyahay sheekh hebel wax ii sheegay ama ii weriyey ama ii akhriyey marka akhulkadib wey hadalada laga soo wariyey kamid taha waa hadal aad u adag marka waxaa kaloo kamid ahaa lian azniya axabu ilaya min an udalis hadaladiisi kamideed lian azniya axabu ilay o ashala ilaya min an udalisa tadliiska halkaasuba gaadhsiiyey ka waa tadliisu islaad xukunkiisa halkaasay culamadu mariyeen wa ama taswiya isaguna tadliisulislaadku kamid yahay tadliisu taswiya waan soo maraye laba qof oo hiqa ah oo wax kala warisa oo dhexdooda maanta uu nin daciifa ku jiro oo kii kii hiqadaa ka warinaya hore uu daciifkii la kacay oo meesha ka qaaday kadibna labadii hiqadaha isku tuura gooyey ayaa waxaa la yidhaahdaa tadiisu taswiya baqiya ibnu waliid baan soo maray axaadiidu baqiya hayru naqiya fakun minha calaa taqiya waa kaa soo qaadanay iyo waliid bin muslim raggaasa caan ku ahaa tadliiska noocaasa isaguna isnaadku kamid yahay laakiin si gaara ah waxaa loogu sheegay shar anwaacu tadliis wey tadliiska anwaacdiisa ugu shar badan yahay marka wuxuu leey fahuwa ashaddu waa daran yahay karaahiyatan nacida minhu asaga la kohday tajliiduslaadka sii xun maxaa yeele waa qaamid laguma baraarugi karo inta badan dadku dadka gaar ah oo ehlu itqaanka ah ehlu xifdiga ah xudaaqulxadiidka ah mooyeene badankood dadku kuma baraarugi karaan xataa qaala alciraaqiyu baaba wuxuu yihi alxaafid alciraaqi markuu ka hadlaya tajliisuslaad xuugiis wuxuu yihi inahu qaadixun fii man tacamada ficlah waa qaadix iyo ceebeen ku ceeboobayo fii man qof buu ceebeenayaa tacamada u qasta ficlahu ficla tajliisinaad tajliiska tajliisusnaadka la yihahdo ficilkiisa qofka u qastaa waa qof la dacniyey oo sabab wuxuu noqonaya in la dacniyo la duro la daciifiyo qofka noocaas waxaa wada waa la daciifinaya saasuu yihi inahu taswiyaha werintiisu qaadixun min alqawaadix waa dacni oo waxyaalaha wax lagu dacniya kamida fii man qof baa mudanaya dacnigaas tacamada u qastay ficlahu ficlu taswiya taswiya qofka samayntiisa u qastay uu kasaa u yeelay wuxuu noqonayaa qof madcuuna maqduuxo la qadxiyo la dhaawacay oo la ceebeeyey buu noqonaya ayb jim wa ama tadliisu shuyuuqi xukunka waxaa soo martay isnaad iyo taswiya ama tadliisu shuyuuq midka la yiraahdo fakaraahatuhu karaahiyadiisu akhafu waa ka fududa min tadliisi isnaadi way ka fududa isaguna waa karaahiya in sheekhaadi aada maro saarto maldahdo la garan waayo magaca lagu aqooni aad ku sheeg sheegto laftirkeedu waa arrinan wanaagsanen laakiin way dhaantaa kuwa kale sababtay u dhaanta waxaa weeyaan liana almudallisa qofkan mudaliska ah ee sheekhiisa tadliisinayo lam yusqid axaddan qofna muuna ridin sheekhi waa sheegay sanadka kama ridin laakiin muxuu sameeyey uun wa alkaraahatu waxaa loo nacay bisababi tadyiici ilmarwi canhu ninkii laga warinayo sheekhii ahaa buu dayacay magaciisa uu ibraasin lahaa caanka uu ku ahaa mashhuurka uu ku ahaa dadkao dhan ay sheekh hebel dhihi lahay ama la garan lahaa ama hadduu daciif yahay aad dadka u qarinaysa laga kala carari lahaa magacii buu dayacayoo waxaan la garanayn buu saaray inama alkaraahatu waxaa weeye bisababi tadyiici lmarwiyi canhu ka wax laga wariyo sheekha ah dayicid la dayaacay daraaddeed bay karaahiyada ku timi tadriisu shuyuukh iyo wa tawciiri dariiqi macrifatihi garashadiisii wadadii lagu garan lahaa oo la adkeeyey cala saamici baa lagu adkeeyey ninka saamic ahe sheekhan maqlaaya inuu garto jidka uu sheekha ku garan lahaa yaa la adkeeyey dariiqun wacarun waa wado raaf ah wado raafah oo la mari karin oo qodax iyo filgin miirana yaad ka dhigtay jidkii lagu ordi lahaa sheekh ebel sheekh ebel sheekh ebel nin walba uu garan lahaa yaa sheekhi waxaa saartay magac la garanaynin iyo kunya aan la garanaynin iyo nasam aan la garanaynin dariiqu macrifatihi baad adkeysay marka jidkii lagu garan lahaa baad adkeysay intaasaad samaysay mooyeene sheekhi meesha kamaada tuurin sanadki waa taxan yahay liana mudalisa lam yusqid axaddan muuna ridin midka tudlisu shuyuuka weeyaane lannahu laa yasqudu lakin yasif awsaafahu bima bihi layancarifti waa ka aheyd wa inama alkaraahatu waxaa loo nacay bisababi tadyiici lmarwiyi canhu midka wax laga warinayo ayaa la dayaacay xaggiisa wa tawciiri ariiqi macrifatihi wadadii lagu garan lahaana waa la adkeeyey cala saamici saamica korkiisa koy wax maqlayaaba laga adkeeyey wa takhtalifu xaalku waa iskhilaafaya fii karaahatihi tadliisu shuyuukha naftirkiisa xaaladihiisa si kala dardaran waa si waa iskhilaafaysaa bixasabi اlgarad اlxaamili bixasabi اlgarad garadka iyo danta eh, sababteed alxaamil aley kuxumbaartay yani tasuuli shuu ninkan sheekhiisi muxuu magaci aan la gelin u sheegaya sababta ku xumbaartay marka la ogaado iyo sii kala adkaanaysaa a ah, mathalan sheekhiisi waa daciifa ma intaad daciif wax ka warisay yo haddana magacaan la gelinaya noo saartay kaasaa sii farxun walaga cararaya kaasaga a ah, intaad nin daciif wax ka warisay yo haddana magacaan la garanayn umadda sia iskaga garanayd baa dana saartay soo maha arad xun buu ninkaa qabaa ujeedo xun buu qabay inuu dadka uu dhexgelin rabay axaadiis daciifa on sugnayn oo nabiga ka sugnayn caleyhi salaatu wasalaam kaasaa sii xun marka xasabaalqarad qaradka asaga hadba siduu yahay ee u kala xun yahay ayuu shuyuuqun usii kala xun yahay wey wa takhtalifu lxaal xaalkiisa waa iskhilaafaya tashuyuuqa fii karaahati cidda la nacayo bixasabi algaradi garadka xaggiisa ama waxa sababtiisa iyo xasabkiisa alxaamil caley ku xumbaar eh, sababta ku xumbaartay marka la fiiriyo bctibaari اlgarad اlxaamil caleyh marka la fiiriyo alaqraad اlxaamil calى tadliis hadda waa kan hadduu kuu sheegaya tadliiska aqraadda qofka ku xumbaarta maxay tahay muxuu qofku uu sheekhiisa meesha oga tuurayaa sanadka oo nin kale uu oga warinaya ama muxuu qofka uu sheekhiisa magacaan la garanayna ugu sheegayaa waa ka aqraadda waa ka sababti wuxuu ku yihi alaqraad اlxaamilatu aqraadda iyo danaha iyo sababaha ku xumbaaray calىa tadliisi tadliis shuyuukh sababaha qofka ku xumbaarayo arbacatun afar wey afar sababood buu ku sheegay wahiyo afartaas sababood ko dacfu sheikhi sheikhi baa daciifa o kownuhu ahaanshihiisa uu geyra hiqatin ba yahayba hiqa ma daciifkaanbu kusii fasirayahay sheekhi hadduu daciif yahay hadduu banaanka dhigo magacii lagu yaqaano uu soo dhigo waxaa leeyahy ma hebel ba haa hebel waa daciif kaa qaadan mayno ayaa lamidi si marka warkii looga qaato oon loogu soo celinin magacan la aqoonin buu saaraya laqabkiisi iyo naanaystiisi oo lagu aqoonin nasabkiisi oo loo nisbeynay nasbadiisi beledkii loo nisbeynayo ama nasabkii qabiilkaha mid ku ahaadaba ama maahee kunyuu u sheegay abu hebel buu dhihi ama kunyuu mashhuur ku yahay magac buu sheegi waxyaala nocaas sheegay maxaa ku xumbaanay haddaan idhaahnana wuxuu leeyahay sheekhaan daciifa ah. ah, iga gadmi maayo sheekhaan gadmaynin sheekhi yaan ka gadmaynin oo warkiisa aan la qaadanaynin hadduu sheego waa balada ka raaciba sababta marka ku xumbaarayso sheekha inuu magaca lagu aqoona sheego hada huwa waa midka ugu darana midka asaga ninka noocaasa weliba qaadixu min alqawaadix wey waa kan soo mara waxa wey aad takhtalifu alxaal fi qiraati bixasabi alqarad alxaamilti tanaa sii daran sababta labaad thaaniya waxaa weeye ee ku xumbaaraya qofka inuu sheekhiisa qariyo ta'ahuri wafaati sheekhi sheekha dhimashadiisii baa daahday bixaythu xaalad iyo makaan bay daahday uu shaaraka daaliba ardayga ka warinaya uu la wadaagay fi samaaci maqalka minhu sheekhan mutaakhir mawfaadka maqalkiisa waxaa la wadaagay jamaacatun baa la wadaagtay jamaacadaasoo jaa u imaaday bacda hada daalibi daalibkan gadaashiisa yimid ah, labaatan jir markuu ahaa sheekii baad wax ka warisay sheekhiina waa cumriyey toddobaatan jir markuu ahaa yay arda ka maqleen afartan sano konton sano ka hor baadi wax ka maqashay rag konton sano kadib dhashay ama afartan sano kadib dhashay baa sheekhi wax ka wariyey oo isku arda noqoteen ah, marka kuwan yararkee gadaal ka imaaday saaad isku aqraan u noqonaysaan oo isku meel noqonaysaan sheekhiina muxuu aha cali soomayn ha ah, ana abu maxamed wey ah waaba ka dhex dhexbaxayba sheekh kalu iska dhigaya abu maxamed le waa caligan isku xer ma noqonayna wey waka taakhara wafaati sheekhi sheekha dhibashadiisii baa daahday bxayu baydaali xaalado shaaraka daalibkan wax ka warinaya sheekha ee tajliiska ku dhaqaaqayo waxaa la wadaagay fi samaaci maqalka minhu sheekan uu ka maqlay jamaacatun baa la wadaagay jamaacadan goorma imaadeen ama dambaa la dhalay jaawo way yimaadeen bacda daalib daalibkan waa hore sheekhan ka maqlay kadib ayay isagana sheekha ka maqleen marka nimankan aqraan ha noqonina isku mustawa ha noqonina isku martaba ha noqonina ayuu rabaa markaasu wuxuu leeya idinka sheekhiin hebel buu caan ku yahay lagu yaqaana sooma aniga hebelkaas kuwuu sheegiy nasab waxbuu sheegi waana isku mid oo sheeka un weeyaan sababta labaad wey sababta saddexaad haalida weeyaane sikaru sini sheikhi sheekha da-diisaa yar uu ninka wax ka warinayo bxayثu yakunu uu ahaani asqara mid ka yar min araawi canhu mid ka warinayo ka ka warinaayo ayuu ka yaryahay marka odaygii sheeka wax ka warinayo sheekhin waa sheekh yar oo dhalinyaro ah marka in la yirahdo warma adiga intan leeg oo intan diin kusoo jiray oo sidan uduq ah ayaad hadda ilmahan yar wax ka warinaysaa shaydaan ba halka ka soo galay shaydaan ayaa madkhal min madaakhil shaydaan talbiisi ibliis baa galay ibliis baa talbiisiyey markaasu wuxuu yiri war ninkan waxba ayarta u tiirinine eh. aayar magac kale saaroo magac kale iskaga shee iska sheego ah, yaa ku akriyey yaa wax kuu sheegay hebel baa ii sheegay marka nin aan la garanaynin ayuu iska noqonaya hadduu sheego waxaa la dhihi ah, maalmihii shalay dhashay ayaa la dhihi tanuu ka cararaya marka waa cudurkii xumaaya dee qalbiga geli jiray amraad lquluub waay amraad اlqulub kibirka laa yatacalamu lcilmu laa yatacalamu اlcilma mustaxyun walaa mustakbir mustaxyun walaa mustakbir nacam kahrat الruwaad ruwaadda oo badan cani sheekhi ka warinayso sababta afaraad ee keenaysa inuu tadliisu shuyuuq sameeyo oo sheekhi uu maarata qariyo waxaa kamid a ruwaaddii oo badata cani sheekhi ka warinaysa falaa yuxibu marka ma jeclo kahrat riwaayati dheh kahrat riwaayati werintii oo badan cani sheekhu ka warinay falaa yaxub ma jeclo alitaara ah badin min dikri ismi shaykhihi sheekhiisa magaciisa sheegidiisa inuu badiyo ma rabo calaa suuratin waaxidan hal dariiqa uu ku badiyo fulan fulan hal sheekh inuu maanta ugu celceliyo ayuu diidi marka si loo dhaho intaasu sheekh wax ka soo wariyey mar wuxuu dhihi abu hebel mar fulani buu dhihi nisbo mar magac buu sheegi mar wuxuu sheegi nisba wax buu sheegaya waka marka halkaa sheekh inu wax ka wariyo oo magaca uu soo noqnoqdu diidaya afartaa qarab iyo sababood baa waxay ku xumbaartaa ninka tadriisu shuyuukha samaynaya inuu sheekhiisii uu magacan lagu garanayn u sheego afartaa sabab mid kamida ayaa kamida yuu u sameeyaa afartuna sax ma aha waxaana usii kala daran yihiin midka hore dacfushayki ayaa u daran kuwan kalena nawaaya xasa nawaaya sayi-a niyad xumo ayaa la socoto oo inuu sheekhiisi uu maaragtay ka biyo diido ama uu yidhaahdo miyaa laguu dhaliilin ama wax saas oo kale ah arintaasaa ku jirta iyaduna ma fiicna ayb b taas waa tadliis shuyuuqi sababta ku xumbaartay alaqraad lxaamila ah, danaha iyo asbaabta ku xumbaaray qofka calaa tadliis lisnaadi tadliis isnaad inuu ku dhaqaaqo waan soo sheegnay tadliis isnaad sheekii maanta meesha kuma bajiraba kan horaaba dhaamo sheekh meesha ku jira lakin madax kalu saaray kan sheekhi meesha ka tuurayba sababta ku xumbaartay maxay tahay inuu sheekha meesha ka saaro khamsatun shan sababood baa la sheegaa wahiyo shantaasi waxaa kamid a tawhiimu culuwilisnaadi moodsiin dadka uu moodsiinayo culwul isnaad sanad caala inuu ku taagan yahy saddex asaga iyo xadiidka waxaa udhexeysay wuxuu ku warinayey afar buu ku warinayay maalan afar qof buu tirsanayay waa afar qof markaasu wuxuu rabaa inuu rag kale la tartamo oo sanad caaliya ah uu ku wariyo nin buu marka sheekihiisa kamidu meesha ka saaraya meeqay noqota faradee saddex hal mid laga saaro saddex sanadkiisa waa caali baa leeyahy raggii eh, dariiqa naasilka ku warinaya waa ka sareeya culugul isnaadna way raadin jireen ahlucilmigu lakin si saxay ku raadin jireen marka dadku rabaa inuu tuso inuu dariiq gaaban uu xadiidka ku gaaray tawhiimu moodsiin culuwi isnaadi sanadka inuu caali yahay sanadkiisa ayuu dadka moodsiin rabaa ay an yuuhima naasa dadku wuxuu moodsiini ana isnaad sanadkiisa caali inuu sareeyo mana aha ee meesha sheekh buu ka saaray abtirkii buu soo gaabiyey abtirkii yuu soo gaabiyey fulanun can fulan can fulan afar shan bay noqon lahayd mid buu meesha ka saaray saddex afar buu kusoo fadhiistay laba fawaatu shaykhi min alxadiidi fawaatu shayin shay tegitaankiis min xadid ka mida ka tegey can sheekhin laga wariyey can sheekhin sheekh xaggiis samica minhu kathiira sheekhu in badan wax ka wariyey oo in badan xadiidkiisa laga wariyey shay kamida waxyaalihi laga wariyey baa dhaafay a wuu dhaafay markuu dhaafay haddee qof kalu ka wariyey ardaydii buu maalan ka qaatay ardayda markuu ka qaatay mar raba marka inuu ardaygii ka qaato o yihahdo sheekh hebel baa maanta hebel buu iga sheegay taasuu diidan yahay markaasuu iska xadfaya kii uu ka wariyey nacam saddex iyo afar iyo shan isku dar saddexdaas lambar waxaa ku fadhiya alaqraadu thalaathatu baa geli danihii saddexda ahaa alula ee hore almadkuurata lagu sheegay fi tadliisi shuyuukhi tadliisi shuyuukh saddexdii hore ee lagu sheegay ayaduna tadliisinaad way gelaysaa maxaa kamid a ah? ninkan wuxuu sheekhiisa u ridaayaa maxay dacfu sheekhi axsantum waka dacfu sheekhi buu ridi laba sheekha wuxuu u rida meesha oga saaray taakhiru wafaati sheekhi sheekha dhimashadiisaa dambeysay saddex waxaa ku xambaaray sikaru sini sheekh baa ku xumbaaray saddexdaasna waa isla leeyihiin waa isla leeyihin tadliis isnaad iyo tadliis shuruuq labadaasna gaar buu leeyahy asbaabu dami lmudalisi ah, qofkan mudaliska la yiraahdo ee ficilkan ku dhaqaaqaayo xadiidkuna mudalas weeyaane dariiqaduna tadliis weeye asbaabu dami tadliisi tadliiska ama mudaliska asbaabta ee ku xumbaarayso ama loo caayay asbaabu dami lmudalisi qofka mudaliska ahe ama isnaad ama shuyuuq midkay ahaataba kuxumbaaraysa sababta kuxumbaar maxay tahay talaata wahiya saddex wey kuwa hore bay iska soo galayaan kow iihaamuhu asamaaca wuxuu dadka moodsiin oo u malagelin inuu ka maqlay minman lam yasac minhu dad un ka maql qof un waxba ka maql iyo dadka wuxuu tusi inuu ka maqlay sheekhiisa intuu meesha ka saaro iyo dadka waxay dhahayaan ah, sheekh hebel baa wax akriyay ama sheekh hebel baa yuu wax ka wariyaa taasu marka waa waa sababta kuxumbaartay sababta labaad waxaa weeye cuduuluhu can alkashfi ila alixtimaal sababta loo caayayo ayaa laga hadlaya hadda asbaabu dami maxaa loo cay u mutaystay waxaa weeye cuduluhu cudulu tilmiid tilmiidkii iyo ardaygii wuxuu ka leexday canilkashfi inuu sheekhii faydo banaanka soo dhigo saasaa fiicineed xageebuu u leexday ila alixtimaali ixtimaal iyo suuragal wax ixtimaalahoo suuragala ah. can fulaan markuu leeyahay meeshuu samictu iyo xadadani sheekhiisa uu tasaga warin lahaa ayuu intuu meesha ka saaray buu can fulaan yiri cantuna ixtimaal bay keentaa yaxtamilu anahu inuu ka maqlay inuuna ka maqal qofka uu can kaga warinayo ixtimaal marka waxaa ka fiican kashfiga ka fiican marka saas darteed baa loo caayay cadamulkashfi cay wey ixtimaalku inaad la imaato waa cay sababta cayda keentay kamid ta ah. saddex cilmuhu ogaanshihiisa wey biannahu low dakar ardaygii baa wuxuu ogyahay low dakara hadduu sheegay aladii qofka uu dallasa canhu xaggiisa wax ka tadliisiyey oo wax uu meesha meesha ka saarayo hadduu banaanka soo dhigo wuxuu ogyahay ardaygu lam yakun inuunan ahayn ninkaasi mardiya mid raali laga noqon inaan raalli laga noqonaynin moogyahay sababtu waa maxay lidacfihi ta hadda waa soo celceliyayoo kaa hor unbay lamid tahay lakin waa ku fafaahiye sheekhu asbaabta cayda ku mutaystay ihaamuhu samaaca miman lam yasmac minhu inuu ka maqal buu dadka u tusinayo inuu ka maqlay cuduuluhu can ilkashfi faydidii iyo alfaadii sariixadaheeda caddeed intuu ka tago xadathaya samaaca iyo sheekh manaaq uu soo dhigabu ila alixtimaali cancana iyo waxbuu ku warini cilmuhu wuxuu ogyahay bianhu low dakara aladi dalasa canhu qofuu ka wariyay hadduu magac uu sheego lam yakun mardiyan inuu noqonin buu ogyahay lidacfihi oo kale daciifnimadiisa xukmu riwaayat lmudalis u imow qofka mudaliska ah riwaayadiisa maxaa lagu xukumi karaa ninkan waxaanu ku ibtilaysan yahay sheekhiisi buu tadliisiyaa isnaadan ow shuyuuqan noocay ahaataba taswiya maxaa see kula dhaqmeynaa ikhtalafa alculamaau fii qabuuli riwaayati lmudalis qofka mudaliska ee dhaqanka noocaasa qaatay riwaayadiisa in la aqbalo way isku khilaafeen calaa aqwaalin aqwaal bayna geliyeen oo isku khilaafsan yihiin ashharuhaa aqwaashaa kusoo aroortay masaladan raawiga noocaa sameeya sida lagula dhaqmi iyo xukunkiisa waxaa ugu mashhuursan aqwaasha laisku hayo qowlaane laba qowl wahumaa labada qowla raddu riwaayati lmudalisi mutlaqan qolaasaa taagan mutashadidiin wey waxay leeyihin raddu riwaayati lmudalis qofka mudaliska ee dhaqankaasi looga maara waayey ee sheekhiisa magaciisi baan lagu karayn ama sanadka meesha ka saaraya sheekhaba ninka asaga riwaayadiisa mutlaqan aan tuuro ama simaaca ku wariye ama xadathaha ku wariye ama cancanaha isticmaalo kolba haddii warkaaba lagu iktishaafo lagu ogaado warkiis wada magaal qaadan qola sidaas leeyihin wain bayana walow bayana haba cadday asamaca maqal lafdu samaac iyo lafdu taxdiid baa sheege oo samictu iyo xadathau wax kale ka suuroobaynin oo maanta ninka uu ka warinayo samictu ka warinayo inuu ka wariyay baa laogyahay hataa hadduu yidhahdo kolba haddaan cancana hadda ka hor aan ku helnay inuu can ku wariyey asagana mudalisnimo lagu ogeeyo lagu yaqaanay dib dambe warkiisa yaa la qaadan simaaciisa hata yaana la yeelin لأna tdliisa tdliiska bay leeyihin qoladan inuu ninkan tdliis la yimid nafsahu asaga cayntiisa yaaba jarxun dhaawac ah kii mutahimulkadibkahaa iyo kii maratay faaxishulqaladkahaa iyo kii sayulxifdigahaa iyo mukhtalidka la kala garan waaye iyo waxyaalihii kale ee dacfiga keenaya bay lamid tahay oo ayadaabaa nooc kamida noocyaha wax lagu daciifiya waa jarxi liana tdliisa nafsahu jarxun tajliis buu ku dhacay ninkan haa mar dambe samica iyo xadata ka yeeli mayno waan xeeraynaa wuxuu leeya musanifka wahada alqawlu warkan iyo qowlkan isagaa hayru muctamad wey mid la cuskada hayrkii wey laa yuctamad lama cuskanayo qofkan isagaa isagoo mudalisa marka kalena haddana samica iyo xada sheekhiis toos wuu uga maqli karaa toos wuu uga maqli karaa marka in wixii san iyo wixii xunba lasraaciyo san iyo xunba in lasraaciyo cadaalad maaha ninkan isagaa miisaan lcadli aan saaro wuxuu tadliisiyeen aan turo wixii uu simaac iyo xadatha ku wariyey oo sheekhiisi uu sheegay ama meehe uu magacii lagu yaqaano ku wariyey oo tadliisu istinaad iyo shuyuukh labadaba uu ka darbeeray aan qaadano war ka soo socdo wey ka soo socda weeyaan kan laakiin wuxuu ku leeyahy hada alqowl hayru muctamid ba atafsiil qowlka labaad ee sida loola dhaqmaayo qofkan mudaliskaa xukunkiisa waa in la tafsiiliyo oan isku duud qaadin wa huwa alqowl saxiixu waana qowlka saxda buu ku leeyahay musanifka oo waa maxay tafsiilku kow in saraxa ninkan tadliiska lagu yaqaanay hadduu caddeeyo bisamaaci lafdu samaac buu cadeeyey qor hebel laga ilaaliya can hadduu ku wariyo waxaa laga yaaba inuu meesha nin ka maqan yahay ayaamahi jiray maanta samaac iyo xadathuu ku wariyey saraxa qubilat riwaayatu waa la aqbalayaa leanna tadliiskii mesha waa laga badbaaday qofka mudaliska intuu sheekhiisa meesha ka tuuro samiic kuma warinaya been buu ka cabsan in lagu ogaado hadhow riwaayadiisa dhan la tuuro marka hadduu samiico ku qaado waa la aqbalaya waa sax run buu sheegi can markuu ka wariya iska ilaalino saasuu leh in saraxa bisamaci qubilat riwaayatu waa la aqbali ay in qaala hadduu yidhahdo hata samaaci samictu hadduu dhaho qofka uu samictu leeyahay wuu ka maqlay waan qaadanayna mudalis buu ahaan jiray ma dhehayno aw naxwaha wax lamida ka xadatha qubila waa la aqbali hadduu sidaa yidhaahdo xadiidu xadiiskiisa waa la aqbalaya wain lam yusarix hadduunan cadaynin bisamaaci wax samaaca ama xadatha ama samicta midna uu dhihinoo can fulaan buu yidhi cantuna ixtimaal bay keentaa lm tqbl riwaayat lama aqbalayo ee in qaala haduu yirahdo can ayuu yiri ama an wanaxwa wax lamida an oo kale ah lam yuqbal la aqbal maayo xadiiu la aqbal maayo sidaas yaa wanaagsan qofka mudaliskaa ee tadliiska lagu bartay wuxuu siiqada wax ku warin baan fiirinaynaa siiqada wax ku warinay siiqat ladaa ayaa la yidhahdaye siiqadu wax ku warinayo ma cancanaa ma ananaa mee maxadathiya samica oo lafdi sariix ah ayuu isticmaalay hadduu samica iyo xadada ku wariyo tadliis waa laga badbaaday warkiisa waa la qaadan ila ninka sidiisa daciif oo ma ahayn ninkan sidiisa daciif oo ma ahayn oo asbaabu dacfiga kale uu ka nabadgalay tadliiskana lagu haystay maantana samica iyo xadada tadliis kama suuroobo can hadduu ku wariyo sooma aha oo ixtimaal wajhayna marka xagga u tuur wey weyaan can hadduu ku wariyo yaan laga qaadanin baa laleeyahy saas culimmadu ay tafsiilkaasa fiican buu leh bima yucrafu tadliis tadliis maxaa lagu garan waaga sanadkan waa socdaaye fulan can fulan can fulan baa ka badatay inuu tadliis yahay in kale see lagu garan qofkan inuu mudalis yahay inuu meesha sanaawiir ka tuuray inuu sheekhiisa magac kala saaray see lagu ogaan karaa wuxuu kuleeyahay musanifka yucrafu waxaa lagu garan atadliisu tadliis waxaa lagu garan biaxadi amrayn laba amar mid kamida lagu garanaya laba shay mid kamida umbaa lagu gartaa humaa labadaa shayn waxaa weeye ko ikhbaaru lmudalisi nafsihi mudaliskii baaba sheegay se in tirsiyaa sheegayba ida suila marka la weydiiyo anahu dalasa ida suila marki laweydiyu sheegaya anahu asaga inuu dalasa tadliisii buu sheegi oo meesha wax ka maqan yahay kamaa sidii jaraa ku dareertay libni cuyaynata sufyaan ibni cuyayna waxaan soo maray sufyan ibn cuyayna riwaayat cali ibn khashram ayaan soo qaadan asagoo le xadaa asagoo le can zuhriy can zuhriy markaasu wuxuu leeya cali ibn khashram oo zuhri baad ka warisay markaasu wuxuu leeya ma samictu min azuhriy walaa miman samica zuhri zuhrina kama maql ninku maqle kama maql wadaad ka maqshay xadathana cabdrazaq can macmar can zuhriy buu yiri meesha muxuu ka saaray ya cabdirazaq bin hamaam iyo macmar bin rashid zuhri laba nin bu meesha ka tuuray wuu sheegay ayib marka haddii baa sa u cadeeya la gelay meesha tadliis bu ku jiro oo laba nin meesha ka maqan yihiin taa waa lagu gartaa inuu xadiidku tadliis galay ko laba waxaa lagu gartaa nasu imaamin min aimati ahdaad shaan shaanigan shaanulxadiidka cilmigan cilmulxadiidka la yihahdo ragga imaamada ku gaaray Ah, imaamada iyo martabadaasi ku gaaray ee dadka ku hogaamiyo ayaa imaam kamida ayaa cadeeyey aimada aimatul xadiid aha ee mashhuurka ahaa mid kamid aha wuxuu yiri xadiidkan tadliis baa ku jira hebel hebelkaba kaba maqal dhexdooda qof baa ku jira laga tuuray ama wuxuu leeyahay hebelkan fulan abu fulanta lagu hayo war waxa weeyaan hebelkii daciifka ahoo mara lagu saasire nasa nasu imaamin baa lagu gartaa imaam oo cadeeya min aimati hada binaan calaa macrifati buu ku cadaynaya marka imaamka muxuu ku cadayn aqoontu u qabay dalika masalada ayada sanadkan u yaqaana raggan iskuuriya iyo umuurtan garanaya inta isku casriga ahaa inta liqaaya ka suurooday xadiidka hebel ka wariya hebel kama wariya hebel waxaanay garanayaan misay ku garteen min albaxthi baaridii wa raaraacid a ah, tatabuca iyo baxiga fulan hebel hadduu ka wariya waa hebel fulan fulan rag baa waxaas aada ugu xeeldheeraaday ninkaa hadduu sheego nin laga qaateena oo imaama oo aimat alxadiid kamid a ah, uu yirahda meesha tadliis baa ku jiro waa la qaadanaya warkiisi asagii baaba sheegay o anaa tadliisiyey waa la qaadanaya iqraar wey ashharu lmusanafaati fi tadliisi walmudalisiin tadliiska iyo kuwa wax tadliisiya mudalisiinta la yiraahdo kutubta laga alifay kuwa ugu mashhuursan hunaaka musanafaatun kutub la alifaa jirta fi tadliisi laga alifay tadliiska asaga ee noocihiisa kala duuduwan iyo wlmudlisiina kuwa wax tadliisiya ficilka la yimaada kahiiratun kutubtaada wa badan yihiin ashharuha waxaa uga caansan saddex inta soo socota halaaatun ko halaathatu musanafaatin saddex musanaf saddex mualaf saddex kitaaboo la alifay lilkhatiib اbaqdaadiy baa iskale baabka laga alifay khatiib baqdaadi waana soo maray xaafid ibn iyo ay dhihi jireen annaasu ciyaal dadku waxay caruur u yihiin khatiib baqdaadi fi hada baab masaladuna wax ka qoran male waaxidu mid marka saddex kitaab buu ka alifay waaxidun kitaab oo saddexdaa kamid a ah, wuxuu ku saabsan yahay oo uu ka alifay fi asmaai lmudalisiin ragga mudalisiinta magacyahooda raggiibu ku taxay fulan iyo fulan iyo fulan iyo fulan haddaad aragto mudalisiin wey se noola dhaqmeyna can hadduu ku wariyana ka istaag samca iyo xadiid ka wariya ka qaado hadduu asagaba hiqayah ilan qaar waxaa jirta isku darsaday tadliis iyo dacfi ba isku darsadeen kuwa waxaa jira ayagoo hiqada laakiin ma kala saarayaan qofkay ka warinayaan yudlisuna can ducafaa lakin kuwa waxaa jira hiqaadna ah laa yudalisuuna ila cala hiqaad hiqaad waxaan hayna aan ka tadliisinayn way isla dhaamaan marka maraaxil wey marka wuxuu ka alifay khadiim baghdadi kitaab oo saddexdaa kitaab kamid a ah, asmaa mudalisi fi asmaai almudalisiina kuwa wax tadliisiya magacyahoodi wasmuhu magaciisa waxaa laa kitaabkaas atabyiinu cadayn liasmaai mudalisiina caday magacaas u bixiyey walakharaani labada kitaab ay kale ee khadiib uu qoray afrada wuxuu keli yeelay oo gooni yeelay kula mid walba oo minhum labada kamida ah libayaani nooci nooc oo min anwaaci tadliis kamid a ah, anwaacu tadliiski istinaadki iyo shuyuuki mid walba gaar oga alifay laba kitaabka labaad waxaa weeye ee laga alifay atabyiinu liasmaa mudalisiina la yidhahdaa cadayn magacyaha kuwa wax tadliisiya liburhaan diini ayaa iska leh waqad ubicat hadihi risala bu le mushanif waa la dabciyey oo mabuuc wey maqduud ma mabuuc waxaa weyaan waa dabacada la geeyey kitaab baa laga dhigay caalamu maطbuucaat banaha ku yaala waa la heli kartaa wey maqduudna waa markuu sheekh intuu qora nin gacantiisa ku qora maswada ay tahay weli uuna maaratay banaanka la keenin maqduudaat baa la yihahda farguri wey jib kitaabka saddexaad tacriifu ahli taqdiisi ayaa la yihahda magaciisa tacriifu ahli taqdiisi taqdiiska kuwa ehel u ah oo la tacriifiyo loo cadeeyo bimarati ahli taqdiis yani xadiidka nabiga alayh salaam iyo waa adi waa muqadas markaa magacaas kaga bixi tacriifu ahli taqdiisi bimaraatibin mawsuufiin bitadliis kuwa lagu tilmaamay ee lagu sifeeyey tadliiska maraatibtooda oo loo sheego lilxaafid ibn xajar baa iskale waqadub al waa kitaab mawduuca mutadaawala oo maaratay aad weliba mufiid u ah wey aad mufiid u ah raggaa mudalisiintu kala noocyo noocyo iyo maraatib ilaa shan martaba ayuu ka dhigaya u qaybinaya almursal alkhafiy wimow lamarlabuu ku siiyey sooma ya xagee laba ka yah yaa sheegi kara ya yaa sheegi kara hashee ninkii sheegi kara gacanta hortaago fartaa taago haye haye sheeg ya ha lix qaybood wey ha daahirka xagga u haye labada kale maxay hayeen labadaas labadaasa sax wey waa axsan jazaka allah khayr labadii kale ay e ahayd isqaadkii kafiga ahaa e. midkii hore wuxuu ahaa mudaliskii ka labaadna mursal alkhafi ama mursalka kalena xagee galay aahirku ku bilaabanay mise dhexda ku jiray waka afartii hore ku jiray mursal alkhafi ma layaha kana ah, saddex mursal baa la jirte saddex mursal baa jirta mursal waan soo maray oo daahir buu ahaay baabkaas daahirku galay oo laba qofood isku zaman bay ahayn iyo wakay ahayd isku waqti ahayn oo daahir oo bananka iska yaalla inuu ninkan waxba ka maqal mursal kalaa jiray oo ah maa qaalahu taabiciyu qaala rasuulu llahi mathalan mursl saaqi minhu min saxaabiy saqd kiu dhihi jira o kale saxaabiga la tuuro macnaha waxaan soo niray in taabici uu qaar rasuula yihahdo soo mehen kaas hore soo maray midkaas waa ka koobaad isku ahay kaasa laftirkiisa aha noociisi noqonay laba nin oo isku casri ahayn iyo adigu marka mursal min saxaabiy saxaab midka koobaad wey ka labaad muxuu ahaa mursal saxaabi bu ahaa soo mehen mursal saxaabi saxaabi baa wuxuu nabiga ka warinayaa arrin uuna goobjoog u aheen markii la sheegayana uuna jooginba ama uuna dhalaneenba ama uu mak maka lagu shegay isagana madani mursalka saddexaad waa ka almursal lkhafi ba la yihahda tacriifu luqatan almursalu luqatan ismi mafcuul weeyaano min alirsaali baa laga keenay dirid bimacna aliطlaaq waxa la diray o sii daayey kaana almursilu qofka mursilka ah ee wax irsaalinayo waba isagoo adlaqa alisnaada sanadkii iska sii daayo walam yasubaan xidhiidhin sanadkii muna meel kale ku xidhine u sii hadda xarig intaad qaadda aad sidaa tiraahdo tiirkiina aada ku xidhin waa iska turtay sooma a ah, meella kumaada xidhin kumaada dabrin a ah. eh, xariggii baad dameerka ku xidhay maadan heeraarin a ah. inaad heeraartaan raba sooma maadan heeraarin inta xarig lugta kaga xidhay dameerkii xariggii oo dheer oo taagaa iska sidaysa a mursal wey haddaad laakiin geed iyo geed salkii iyo jiridiis aa u xidho nagaar yar aad hoosta kaga xidho waa ku xidhaya marka waa ku taxan inta kale daaqi soosaama ok ah, xadhiggaa lagu xidhaayo ee neefka waxaa la dhaha yarar dayib kaana almursilu waa isagoo adlaqa alisnaad iska sii daayo walam yasulu aan meel ku xidhin wlkhafiyu khafi maxaa mursal garanaya alkhafi loogu daray wuxuu leeyahay lidul jariil horto wax muuqda oo daahirah oo waadixah oo banaanka yaala jidki kasoo horjeedkiisi wey jeli iyo khafya isu soo horjeedaan lianna hada nooca noocan min alirsaali ah hayru daahirin mid muuqda hayrkii wey falaa yudraku laguma haleelo ilaa bilbaxthi baaritaan unbaa lagu helaa in la baaro oo la baxhiyo oo la tatabuco mooye wax bananka iska yaalo la garan kara maha isilaaxan waxaa weeye mursal khafy waxaa la dhahaa an yarwiya raawiyu raawigu inuu weriyo canman laqiyahu sheekh uu la kulmay mar oo mase caasarahu isku casri iyo isku zaman ay ahaayeen maa xadiid buu ka warinayaa lam yasmac minhu maanta una ka maqal isku casri bay ahaayeen waa la kulmay oo mararka qaar waa la kulmay laakiin xadiidka hadda uu warinaya fulan baan ka maqlay uu leeyahay kamuuna maqal bilafdin buu ku warinaya maqal ma sheegaya lakin bilafdin buu ku warin yaxtamilu samaaca maqal suuragelinaya inuu ka maqlo waa suuragal wa hayrahu hayru samaac samaac keyrkiina waa ixtimaal laba lafdi oo muxtamal ah oo xaggan xaggan labadaba ay tusayso inuu ka maqlana waa dhici kartaa inuu ka maqlana waa dhici kartaa ka qaala oo kale ha qaala oo kale uska dhigi qaala fulan hebel wuxuu yidhi had markaad leeda madaa ka maqlay mise markiis in ba lagu soo naqliyey labada waa suuragal ninka uu qaali fulaan leeyahayna isku casri way ahaayeen inuu mararka qaar la kulmin waba dhacday laakiin markii la baaray waxaa la ogaaday xadiidka asaga inuu asaga toos oga maqal baa la ogaaday mursal khafi baaritaan dheer marka lagu sameeyey wax marka la ogaan kara maaha oo dadka dhan ay ogaan karaan mithaaluhu ma rawaahu ibnu maajahid wuxuu wariyey min ariiqi ah, eh, cumar ibni cabdilcaziiz can cuqbata bni caamir marfuucan ayuu wariyey nabiga inuu yihi alayh salaam raxim allahu xaaris alxarasi raxima allaahu xaaris alxarasi riwaayo kale xaaris aljeishi jeiska kuwa ilaaliya jeiskii ruum iyo u duulay ayaa raba arootay riwaayooyinka qaar jeiska asagaa nin kuwa xuraastahe ilaalinaya ciidanka intuu nasanayo iyo intuu jiifiy intuu tukanayo waardiga ku jira kuwa allah unaxariis raxima allahu xaaris alxarasi ee xaaris aljeishi u ka wadaay ayago dhan xaras bisla yihiin thaqradii iyo xuduudka islaamka wada waardiyenayan dhammaantood kuwa ayagaa ninka sii waardiyenaya allah naxariisto xadiidkaasu ku mithaaliyey mursal alkhafi muxuu ku noqday fa cumara lam yalqa cuqba cuqba lama kulmin isku zaman baa ahaadaane cumar bin cabdilcaziiz kama qaala almiziyu fi latraaf alimaam almizi siduu tuxfat eh, shraa fi macrifat alatraaf kitaabkiisa fi latraaf uu ku sheegay ah, cilooyin kalen waa qaba xadiidka oo dhinacna waa munqatic inqidac baa ku jira qeyb idiraab baa ku jira qeyb raawi daciifa ku jira oo ninka cumar ibn cabdilcaziz ka warinaya saalex bin moxamed baa layihahda waa daciif marka intaasoo balaayu leeyahy lakin inaga waxaa naga khusaysa cumar lam yalqa cuqba arrintaas casrina way ahaayeen marka tadliis er, er, irsaalka waa irsaal khafi ah oo qarsoon oo muuqanin wey intaas halka mithaalka u keenay bima tucrafu irsaal lkhafiyu haddaba irsaal khafi maxaa lagu qartaa maxaa lagu aqoonsadaa inuu qafi yahay mursal iyo xadiiska saan ku garanayna qafi baa lagu yiri wax iska baadho wey rag yaqaano yucrafu lirsaalu lkhafiyu waxaa lagu gartaa biaxadi umuuri halaata saddex amar mid kamida ah lagu gartaa waayo umuurta lagu garta midka koobaad waaxid waxaa weye nasu bacdi laimati aimada qaarkood baa cadeeyey calaa ana hada raawiya raawigan inuu lam yalqa la kulmin man xadatha canhu qofku ka warinayo isku casri ba lakin lama kulmin rag baan soo saaray o mise lam yasmac minhu mulaqan weligii in waxba ka maqalba isku casri bay ahaayeen isku magaalo way ahayen lakin weligii waxba kama maqal raggaasa soo saaray nacam ikhbaaruhu can nafsihi bian lam yalqa calaa man xadatha canhu aw lam yasmac minhu shayan ikhbaaruhu can nafsihi asagaa naftiisa ka warramayba biannahu asagu lam yalqa inuu la kulmin man xadatha canhu ah, afkiisaa wariyey asagaa sheegay ah, lam yalqa inuu la kulmin man xadatha canhu qofka uu wax ka warinayo aw lam yasmac minhu shayan waxba inuu ka maqal ayuu markaa werinaya hmm amahe waxaa lolaadayba inuunan weligiiba uunan waxba ka dhegeysanin oo ka maqal ehe sika madrasa madrasa madrasa najaax soo weligii gelin mushaahadiisa iska wataa kuwa noocaasa jira ogta madrasalaam najaax madaarisa islaamiga ah mathalan kuwa zuurka iyo taswiirka isticmaalo kale oo meelaha kasoo hagaajisanaya moyra loogu soo dhufani oo loosoo tawqiicini thanadu baan wataa buu kuleh a marka musawir waayo tadliis buu la yimid sidaasoo kale markaas tiga ka baxday caam alfen wakam sanadkii baa la ogaaday fowjka asagaa raggii ku jiray baa dhab siiyey de goorma adiga aan isku imtixaan gallay mudarso gallay isku sheekh goormaha way soo saareen mhm. iska ilaali waxaa noocaasoo kalea ah, wax foolxun aada u xun weeyaan ah, camal khabiitha wey oon wanaagsanayn inuu qofka uu magacyo una lahayn iyo waraaqa una lahayn iyo taskiyaad una mudanin iyo tarqiyaad iyo magacyo una lahayn un dalacsiin unan mudanin u isdalacsiiyo arrintaa khatar weeyaan fadaaxaya ceebaa ka imaanaysa nacam ikhbaaruhu can nafsihi bian lam yalqa min xadaثi canhu isagaa sheegayba oo lam yasmac minhu shayan jim majiu lxadiiثi xadiidka inuu imaamaa lagu gartaa min wajhin aakhara dariiq kale fiihi ziyaadatu shaksin shaksi zaa'ida uu ku jiro bayna hada raawiya raawin wax warinaayo iyo wa bayna man rawa canhu qofku leeyahy hadda anaa ka wariyey dhexdooda wixii raawi kale ku jiraa meel kale lagu arkay duruqdii kale kitaab xadiidka waxaan arkay fulanu can fulani ninkii lahaa isagoo fulanu can fulan can fulanin kale ay udhexayso oo qof kale dhexda ku jiro ayaa la ogaaday waxaal hebel anaa ka maqlay hebel baa idin dhexeeye sida dariiq kalaa lagu ogaaday laakiin midka waa la tacliiqiya wuxuu le wahada alamru thaalithu amarkan saddexaadee la yiri waxaa lagu gartaa mursal khafi baa lagu gartaa fiihi khilaafun baa ku jira lilculamaai waa isku khilaafsan yihiin inay sax tahay dhici karta لأنhu qad ykun inuu yaha laga yaabaa min نوع الmزيد في mتصل الأسانيd الmزيd في mتصل الأسانيd wa la jirta الmزيd في mتصل الأسانيd kii la ziyaadiyey sanadkii mutasilkaa lagu ziyaadiyey inuu sanadkan mara uu sanad caaliga ku wariyo mara waasida uu ku wariya dhici karta oo run ay tahay oo marka leeyahay fulan baan ka wariyey inuu ka wariyey baa dhici karta dariiq kalaa dhici karta oo ah in asaga iyo maanta nin kale udhexeeyo maalin cashirku ka maqnaa uu nin u akriyey waa dhici karta marka taas suuragal weeyaan wax lagu bidciyeen karo ama lagu eedeyn karo ma aha a midda saddexaad wuxuu musanif ka hadlay way noo imaan doonta noocaas min anwac xadii kamida almazid fi mutasil asaniidkaas u noo imaan doona insha alla xukmuhu almursal lkhafi xukunkiisa balsaar huwa daciif wey daciif weeyaan liannahu minhu cilmu qadc buu soo geli meesha nin baa ka maqan soo maartid nin aan ah, nin la kulmin isku casri ay noqon ama la kulmin ba wax ka warinaya nin buu meesha ka saaray marka munqadic wey fa idaa dahara inqidaacuhu haddii inqidaaciisa uu banaanka soo imaado la helo la iktishaafo fa xukmu xukun munqadic baa la saaraya munqadic xukunkii baa la saari kolba hadii la ogaado ashharu musanafaati fiih kutubta ugu mashhuursan ee laga alifay kitaabu atafsiil limubham marasiil kitab la yirahdo yaskari likhadib lbaqdaadi yaa kale wey khadib bagdaadi meel kale taagan yahy meel kaasuu taagan yahy raxmat ullaahi caleyh ah, siduu u dadaalay fiir sheekhan siduu u dadaalay naafic wey khayru naasi anfachum linaas buu soo galay mulxaqaat lxadiiث lmunqaطici lmucancan wlmuanan wlmuanan meeshan waxaa laga galaya mulxaqaat munqaطicii waxaan haddaan kasoo hadlayno o dhan tadliiska iyo mursalka labadaba anwaacdiisa waxay soo wada geli inqidac soo wada geli munqadica caam ah munqadica waa caam khusuus iyo muxuu ahaa cumuum wej ayaa kuwa kale udhexeeya wax allaala wixii ama mucdala ama mucalaqa ama mursala ama muxuu ahaa khafia gidi waa lagu idraaqi karaa munqadi waa lagu idraaqi karaa munqadic waa lagu idraaqi karaa maana uu sanadka wax ka maqan yahay mulxaqaadka waxaa kamid a alxadiid almucancan xadiidka can lagu wariyey iyo wlmuanan midka an lagu wariyey ana lagu wariyey ana fulan qaala kada wuu noo sheegi doonaa tabhiid balgogoldhig hortuu samee maxaa laga wadaa wuxuu le musanifka laqad intahat waxaa dhamaatay oo meeshan kugu dhamaatay anwaacu lmarduudi xadiidka marduudka la radiyey anwaacdiisii asitatu oo lixdaheed allatii radigii ama sitadii sababu radihaa sababta loo radiyay ay ahayd sakdun dhicitaan min alisnaadi sanadka xaggiisa wax ka dhacay uu kuusoo khulaasaynaya mar walbaba waxaa rabaa waxan waa qawaacid waa inay isku hayso waa inay isku hayso mar walbaba xadiidkii marduud ahaa meeqay ahayen lix bay ahaayeen radigooda muxuu ahaa sababu radihaa sakdun min alisnaad ahaa lix bay ahaayeen oo afar oo daahira iyo afar khafi ah, ah cafwan afar daahira iyo ya iyo laba qafi ha oka ma sha allah eh, saqd min alisnaad laakin lama kana almucancan lixda waan kuu soo sheegay buu kuleeyahy afartaa iyo labadaas laakin lama kaana almucancan xadiidka mucancanka ah iyo wlmuanan midka muanankae ana la wariyay mukhtalafan markay yihiin kuwa laisku khilaafsan yahay fiihima labadaa marka laisku khilaafsan yahay hal humaa labadaasi min nawci munqadic miyay soo galayaan am ilmutasili min nawci mutasil bay soo galayan marka laisu khilaafay yan lidaa ra'aytu arkay buu leeya ilxaaqahumaa inaan mucancanka iyo muananka aan haleeshiiyo bianwaaci lmarduudi marduudkii noocihiis inaan haleeshiiyo bisababi sakdin dhicitaan sababtii lagu radiyey min alsanati xaggiisa ka dhacay marka marka labadaas u qabtay an xadiidka can lagu waraya mutasilna waa noqon karaa oo ninkan asaga aduuna mudalis ahayn canna ku weriyo xadiikiisa canad ku weriyo lagu qabsan maayo dhinaca kalena dee munqadic waa noqon karaayo mudalis can ku weriyo weeyaan meesha qof ka tuuray labada marka laisku qabtay wuxuu yiri mulxaqaadkii munqadican ku daray munqadican raacin buu leh tacriif mucancan bal mucancan maas sheeg maxaa la dhahaa luqatan almucancanu ismi mafcuul weeyaanoo min cancana laga keenay cancana wuu cancaneeyey bimacnaa qaala wuxuu yiri raawigu can can ayuu yidhi ha can fulaan can fulaan buu ku weriyey waanoo imaan doontaa siq ada siq ada waa la jirta xadatha samica ahbara anbaa cancana waxaaso dhan waa siq ada waxay mid walbana salka ku haysaa duruqu taxamul qaabkaad wax usoo qaada xadiidka usoo qaaday bay salka ku haysaa marka siq ada iyo duruqu taxamul baa jira ayib haddaba wuxuu ku leeyahay isilaaxan bal umaw cancana isilaaxan mucancan waxaa la yihahda qowlu raawi raawiga oo dhaha fulanu can fulanin ha xadathana fulan baa noo warame can fulan buu ka warray can soomada dhihinba mucancan baa la dhihi xadiidkaas marka waa la fiirin xukunkiisa wuu inoo imaan doonaaye mithaaluhu maa rawaahu ibnu maaja wuxuu wariyey qaala u yihi xadathana cuثmaan bin abi shayba qaala xadathana mucaawiyata bnu hishaam qaalaa la geliya meeshaas ah, lafdu qaala yani xadfuhaa mashhuur cinda almuxadithiin lakin marka uu muxadidka qofka xadidka akrinaayo wuu sheegi ah, sida midda hore qaala xadathana soomuu dhihin hanadaasna waxa wey waa ramzi xadathana xadathana kusoo gaabay thana kuso gaabay waa ramzi wey xadathana ma dheheysid thana iska dhihi maysid thana iyo na iyo ana iyo ma dheheysid xadathana mucaawiyat bnu hishaam qala xadathana sufyaan waa thawri sufyaankaas mucaawiyat bnu hishaam yarwi can sufyaan huwa thawri can usama bnu zayd ibnu sharaxbil ilkalbi saxaabiyu ibnu saxaabi xibu rasuuli llahi ibni xibihi can cuthmaan can cuthmaan bn curwata can curwa can caaisha inuuna ahaynna waa dhici karta ogaada hadda meeshuu gala weyn usama binu zayd ya meeshaas hala fiiriyo can usamata bni zayd buu yiri hada inu saxaabi noqd lakin meeshu dhac karta cuhmaan bin curwa can curwa can caaisha waka ninkaas dib a iskugu noqono qaalat waxay tiri qaala rasuulu llahi sal slam nabiga wuxuu yiri in allaha alle wamalaa'ikatahu iyo malaa'igtiis yusaluuna waxay ku saliyaan calaa mayaamin sufuufi sufuufta midigtooda mayaamin sufuuf sufuufta midigta dhanka midigta xadiidkaasu marka yusaluun salaatu min allahi thanaa fi malai laclaa malaaigtuna adducaa way u duceynayaan malaaigtu ilahayna waa ammaanaya calaa mayaamin sufuuf xadiidkaa marka wuxuu ku tilmaamay musanifku cancanaa lagu wariyey laakiin xadiid daciifana weeyaan xadiidku oo maxfuud ma aha wlmaxfuudu buu leeyahay alimaam albayhaqi raximah llah culamada muxaqiqiinta albaniya waa ku raaceen xadiidkuna waa xadiid daciifa waxu leeyihiin in allah malaa'ikatuhu yusaluuna aladiina yasiluuna sufuufa yusaluuna aladiina yasiluuna sufuufa waka xadiidka maxfuudka xadiidka maxfuudka waxaa weeyaan waxay ku saliyaan aladiina kuwa yasiluuna xiriiriya asufuufa sufuufta xiriiriya oo man wasala safan wasalahu llah waman qadaca safan qadacahu llah diwi marka kaasa saxa ama sidan hadda daciif wey qaar culimada kamid ah hadlaya wa jirta lakin masalatu maymana wa waxa weeyaan hadda kahor waan ishaaray safka hore dhanka midigta ah inay saxaabadu ay qaarkood jeclaan jireen nabiga su usoo waajiho iyo cumuumka xadiidkii kaana yucjibhu tayamum fi kuli shay laakiin macnaheedu ma aha in safka lakala goynayo ma aha oo safkii hore banaan inaad maarata saf kale intaad bilowda aad midig kasoo bilaabi ma aha macnaha safka hore ha buuxsamo haddii laakiin ay dhanka midigta banaanta dhanka midigtaa sii fiican hal huwa min almutasili am almunqaic xadiidka mucancanka ama mutasilku soo gel sanadkiisa waa xiriir sahan yahay mise munqaicu soo gelaya labada waa ixtimaal saa darteed buu musanifku hal u yiri istifhaam u geliyey lasku hayaa ikhtalafa alculamaau fiih calaa qowleyn laba qowl ba isku khilaafeen qiila waxaa layidhi inuu munqaic munqaic weeya xadiidka mucancan ba dee weli waa munqaic xataa yatabayana itisaaluhu ilaa inuu xiriiro ay cadaato oo la iktishaafo hebel inuu hebel toos oga wariya warkan warkiisa waxa waye munqaic baa lagu xumbaari w hada اqwl warkan qwl muctamd wey warkaa mutashadid wey ninkana ku had lama ictimaada lama cuskanayo can baad ku warisay daraaddeed in xadiidka loo tuuro oo munqadic weye loo yiraahdo hayru muctamad lama cuskanayo bu ley musanif ba wlqowl saxiixu qowlka saxiixa aladi calayhi lcamalu culamada ay ku camalfaleen wa qaalahu jamaahiiru jamaahiirtiina ay sheegeen min asxaabi alxadiidi walfiqhi walwusuul jumhuurtooda ay isku waafaqeen waxaa weeye inahu xadiidka mucancanka can lagu wariyey mutasilun waa mutasil sanadkiisa waa xiriiraa bishuruudin buuna mutasil ku yahay shuruud markii la helo shuruuddaasoo itafaqu ay isku waafaqeen calaa shardayni minha shuruud bay u dejiyeen shuruuddan laba way isku waafaqsan yihiin inta kalesa isku khilaafsan yihin ah, mutasilun waya bishuruudin biwujuudi shuruud haddii shuruud la helo itafaquu way isku waafaqeen calaa shardayni laba shardi oo minha shuruudda ay u shardiyeen kamida wakhtalafuu way isku khilaafeen fi istiraadin maa cadaahuma labadaa shardi wixii ka soo haray way isku khilaafsan yihin ama shardaani ladani labada shardi ee itafaquu isku waafaqeen calaa anahu laabudda minhumaa labada shardi ee xadiidka cancanada lagu wariyay inuu mutarsal yahay loo shardiyo anahu laabudda minhumaa inay laga maarmaan tahayna ay isku waafaqeen wamadhabu muslimu muslim madhabkiisuna aliktifaau bihi baa in laguba kaaftoomo labada keliyaba shardi laga dhigo uu qabo fahuma labadaas waxaa weeyaan kow anlaa yakuuna almucancinu inuuna noqonin mudalisan mudalis ninka canta ku warinaya mudalis inuun ahayn mudnis maaha soo maaha cankiisa waxaa laga soo qaadi itisaal baa laga soo qaadi waa mutasil waa xiriirna sanadka ithnain an yumkina inuu suuroobo liqaaun kulan liqaau bacdihim ruwaadda barkood inay la kulmeen bacda marka kale imkaanu liqa baa la yihahda ay liqaau lmucancani qofka mucancinkaa ah ee canta ku warinaya inuu la kulmay baa suuragala biman qofka uu cancana canhu xaggiisa can kaga wariyey a maxay suuragal u tahay lannahumaa fii casrin waaxidin liannahumaa fii casrin waaxidin kol hadday isku casri ahaayeen oo isku zaman ay ahaayeen inuu la kulmayna ay suuragal tahay qofkana aan mudalisnimo lagu aqoonin xadiidka canta lagu wariyay waxaa lagu lagu xumbaarayaa cinda muslim alitisaal inuu mutasil yahay oo xiriiro ayaa lagu xumbaaraya kuwa kalena waxay leeyiin labada shardi waan haysanaa lakin shuruud kala ku darsanayna soo maarat aha idnahu mutasil bishuruuطi itafaquu calى shardayni minhu واkhtalafuu fi sharaad ma cadahuma ama shardani ladani isku waafaqeen calى anahu laabudda minhuma in marmaan ay tahay wamadhabu muslimna waxaaba weeye aliktifaau bihima labada in lagu kaaftoomo shardi kaleba la keenine fahuma labada shardi waxaa weeyaan isku waafaqsan yihin guud ahaan muslimna uu labada ku khaas yeelay anlaa yakuuna almucancinu qofka can ku warinaya waa inuun ahayn mudalisa mudalis haaniya an yumkina inuu suuragal yahay liqaau bacdi bacda inay labadan qof isla kulmayn ina iskuuragal inay tahay maxaa yeele isu xasri lahaayeen ay liqaau lmucancini mucancinka inuu la kulmay baa suuragala ah. biman qofka uu cancana canhu ka wariyey wa ama ashuruud alatii shuruudda ay ikhtalafuu isku khilaafeen fii ishtiraaطiha shardinteeda isku khilaafeen waxa weeye ziyaaratan xaal ay ka ziyaadsan tahay shuruuddaasi cala shardayni saabiqeyn labada shardiga hore isku waafaqsanaayeen shuruudda isku khilaafeen lagu dareen zaaidka waxaa weeyaan fahiya katali taali waa soo socota waxay thubuutliqaa bay ku dareen ah, rag baa waxay leey war maya mudalis waa inuuna noqonin inay suuragal tahay inuu la kulmay labadaa ku kaaftoomi meene suuragal ma yaqbalana thubuut liqa baa rabna anaga in la sugo inuu raawi un sheekhiisa ka maqlay oo kulmay la kulmay wawa shardigan waxaa qaatay qowl bukhaari ibnulmadini wey bukhaari iyo sheekhiisi cali lmadini walmuxaqiqiin min almuxadithiin sidan qaateen waana shardiga uu bukhaari kaga adkaada lambarka uu muslim kaga sareey wey marka la tartarsila bukhaari iyo muslim shardiga uu bukhaari ku saramaray weeyaan meesha uu muslim leeyahay aniga labada qof ee wax kala warinaysa canna ku kala warinaysa ninka canta ku warinay una mudalis ahayn isku casriga ahaayeen inay kulmeen ay suuragal tahay ma kulmeen waxba sii raadin maayo suuragal ay tahay aniga waxaan kuxumbaari mutasil baan kuxumbaari waan soo werin bukhaari wuxuu yihi waa suuragal arima aqbalaye hubuutu liqa baan rabaa hal habata liqaau fulanin can fulan fulan inuu la kulmay ma sugnaatay taasaan rabaa buu yihi tid waxaa weeye shardi ixtiyaadka iyo xoog siiyey buu noqotay bukhaari shardi saddexaad baa jira oo culmada kale waxaa labaadoo ay isku khilaafsan yihin waa maxay duulu suxba wahuwa qowlu abilmudafar abudulafar samcani asaga wuxuu leeyahay ninka can can sheekhiis kaga waraayo waa inuu in badan ninkan ninkan saaxiib lahaa ardayga waa inuu sheekhan in badan saaxiib lahaan jiri markaasaan qaadanaynaa shardigaasa itisaalka loo shardinaya isagana waa ra'yi laga xoog badan yaha wey shardi saddexaad laisku khilaafsanaya jirta oo ah macrifatuhu biriwaayati canhu macrifatuhu raawi waa in lagu aqoonsaday lagu yaqaano biriwaayati werin canhu qofka uu can kaga warinayo inuu in badan ka wariyay waa in lagu aqoonsaday a wahuwa qowl abi camr dani isaguna shardigaas shardiyey saddexda dambe marka waa la khilaafsan yahay labada horena waa la waafaqsan yahay marka labadaa hore muslim iyo muslim wuu ku kaaftoomay midkan kalena bukhaari muslim isku khilaafay oka tacriifu lmuanan mucancan iyo muanan bahe mogtahay muananku waa kan luqatan ismi mafcuul min anana min min an laa keenay annana min annana bimacnaa qaala wuxuu yihi ana ana ayuu ku wariyey istilaaxan waxaa wey qowl raawi raawi qowlkiisa xadathana fulan ana fulana hebel qaala ana fulana bu yiri soart xadathanaadi bu iska dhaafay iyo samictu dii iyo ana bu yiri marka xadika waa almuanan xadidka muananka la yirahdo xukmu lmuanan xukunkiisa muxuu yahay qaala axmed wuxuu yiri axmed bin xambal shaybani wajamaca iyo qaar culimada kamida ah, huwa munqadic wey ah, xataa yatabayan itisaaluhu ilaa uu sanadka inuu xiriiro oo qofkan ana wax ku warinayo inuu ninka wax ka maqlay aan helo muanan munqaطic baa lagu xumbaani wa hada alqowl muctamad bu ley musanif laga xoog badan jamhurta mayna qaadanin ba wa qaala jamhuuru waxay yidhaahdeen ana lafdiga la yidhaahdo kacan bay lamid tahay wa mudlaquhu haddii laiska idlaaqana mudlaquhu iska idlaaqidiisana maxmuulun waxaa lagu xumbaari cala litisaali baa samac iyo maql bishuruudi mutaqadima laakin shuruuddeeda soo hormartay haddiiba ana laiska idlaaqo sida can oo kale weeyaan waxaa lagu xumbaari haddii laiska idlaaqo cala itisaali sanadka inuu xiriiro wasamaaci ninka cancan kaga warinayan wax ka maqlay laakin bishuruud mutaqadima shuruudi mutaqadimadeed shuruudda mutaqadimada maxay ahayd labadii laisku waafaqay oo ahayd anlaa yakuuna almucancinu mudalisan iyo an yunkira liqaa liqaau bacdi bacdaa iyo shardigii bukhaari uu ku daro ahaa thubuutu alliqa kuwa kale isku qalafsan yihiin ayb ay ana almuanan kalmucancan oo kale weeye fi lxukmi xagga xukunka wbishuruudi nafsiha shuruudii naftirkeeda almadkuurati lagu xusay fii nawci mucancan lagu xusay naftirkeedii ayuuna xukunka ku qaadan xukunka wuxuu ku qaadan shuruudii canta cancanada ay shalay xukun ku qaadatay kaasay isku noqonayaan saas ku leey wallah aclam wabilahi tawfiq sala allah wslam ala nabi maxamed